bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed walihi وصaxbihi aجmaciin qala الnaadimu raximah اllah tacaalى wsalm alcayn الthulaث isma an itbaaca cayni faahu bma shukil in saakin alcayni muanaثa bada mukhtatma btaayi aw mujarada wsakin الtaaliya غayr اlfatxi aw khafifu bاlfatxi fakula qad rawow wamanacuu itbaaca naxwi dirwa wazubyatin washada kasru jirwa wanaadirun aw du diraarin gayru maa qadamtuhu aw liunaasin intama waxaan kusoo dhex jirnay baabkii lalahaa tahniyat lmaqsuur walmamduud wa jamcihimaa kayfiyati jamcihimaa wa tasxiixihimaa isimka maqsuurka iyo midka mamduudka ah waa midka maqsuurka alif midka ugu dambeeyo iyo midka maxaan ku irahdaa eh, eh, iyo mamduudka hamse ay ugu dambeyso sida loo taniyeynayo iyo sida loo jamcinayo baan hadda ka soo baxnay baabkan hadeertaan mulxaqaad weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri wasaalima alcayni thulaathi sman an itbaaca caynin faahu bima shukil wa an ilgaarsii asaalim alcayni misha midka ay cayntiisa nabad gashay athulaathiy ee thulaathiga isman xaal u yahay waxaad siisaa itbaaca caynin caynta in la raacsiiyo ama raacsiinteeda faaahu la raacsiiyo bimaa shukila wixii la xarakay lagu raacsiiyo wuxuu leeyahay markaa jamcu lmuanath saalim yuu ka hadlaya mufradka mufradka muanathkaa haddii uu yahay mid cayntiisa ay reeban tahay waxaa kuu bannaan inaad cayntaas reeban inaad raacsiisid xagga xarakada fa'da cayn io fa haddii lagu yihahdo xarafka labaad ah cayn la yidhaahda xarafka koobaadna fa waay xarafka oo ugu dambeeyana laam waay haddii kelimada ay thulaathi tahay liannahu facala baa lagu cabirayaa markaasuu ku leeh wa anil gaarsii oo si asaalim alcayni midka xarafkiisa caynta oo xarafka labaada ay nabad gashay athulaathiya ee thulaathiga isman xaal u yahay waxaad siisaa itbaaca caynin caynta raacsiinteedo faahu la raacsiiyo bimaa lagu raacsiiyo shukila la xarakeeyay waa goorma in badaa haduu muuqdo thulaathigii saakin alcayni cayntiisa miday reeban tahay haddii uu muuqdo muanathan xaaluu yahay mid la taaniithiyay mukhtataman asoo lagu dhammaystiray bitaai ta lagu dhammaystiray aw mujaradan tadi ka dhartiran marka fiiri waxa weeyaan inuu isimka horta thulaathi ahaado inuu isim ahaado thulaathina uu ahaado cayntiisana ay fiyowdahay xarafka labaad ah haddana ay reeban tahay muanathna uu yahay intaasoo shuruud baa lagu sheegay waa isim waa thulaathi waa saxiixu lcayn xarafka maxaan ku irahdaa labaad waaw iya iyo alif midna ma ah haddana way reeban tahay haddana dumar buu magac u yahay markaa kadib taa-u taaniith ha wata ama yuusan wadanin intaas markii laga helo waxaa ku banaan oo la sameynayaa waxaa lagu leeyahay cayntiisa oo reebanayd in xarakadii laga qaado oo fada xarakadeeda la gaadha oo kala la saarayaa kuu banaan mithaal ahaan wax kasta mithaalka lagu fahmaa dacdin waay dacd gabar magaceed waa ama jafna oo xeeradii magaceedi ah fiiri dacdi hadirtaan waa isim thulaathi adiga waad aragtaa ko isim bay tahay thulaathi bay tahay caynteeda waa saxiix oo hadda xarafka labaad waa cayn waawna ma ah alifna ma ah yana ma ah haddana way reeban tahay dacdin waa reeban tahay haddana waa muanath bay magac u tahay ta'na ma wadato intaas markay noqoto waxaa la sameynaa lagu leeyahay caynta xarakada saaran oo reebtiinka ah dacdin caynkaas reeban yaa xarakada inta laga qaada markii la jamciye la doono yaa eh, daalka xarakada saaran oo kale yaa la saaraya bimacnaa xarafka labaad oo reeban xarakadiisa inta laga qaada waxaa la siinaya xaraka u dhiganto oo lamid ah midda xarafka koobaad saaran oo ah. markaasaa la jamcina maxaa laleeyahay dacdin ayadoo dacadaat dacadaat marka fiiri caynkii waa reebnaa waad kor dhigtay maxaa loo kor dhigay itbaacan lixarakati اlcayni lixarakati اlfaa itbaaca xarakati اlcayni lixarakati اlfaa oo dacadaat a laleeyahay marka dacdi waxaa wey taa u taaniih ma wadata hadda dacdatun ma ah ama taa u taaniih ha wadata ama haka ama ama ha ka <coughs> maqnaata jafna fiiri markii la jamcinay jafanaat jafna fadii reebanayd maadaama ay thulaathi tahay ay saxiixulcayn tahay isim ay tahay muanath magac ay u tahay oo muajaazi taniitaas ka ahaatabee jafanaat baa laleeyahay intaasuu ujeeda marka ama cayntii ha reebnaato sidii dacdinay jafnin ama ama e, maxaan ku irahdaa fada hore dheh fada hore ama ha kor dhignaato sidii dacdin iyo jaftin ama ha godnaato sidii jumlin iyo busra jumulaat iyo busuraat aad leedahay hadda busra busra ayadoo ahayd yaa waxaa la leeyahay siinta xarakada saarnood oo oo sukuunka ah yaa waxaa loo badalayaa fada mid saaran oo kale waxaad leedahay busuraat aad leedahay bidami lfaai walcayni fiiri hindin maxay tahay hindun hindun fiiri waa thulaathi oo isim ah oo muanath magaca oo saxiixu lcayni ah nuunta reeban inta laga qaadaa yaa xarafta xarakada hada saaran oo kale la saarahay maxaa laleeyahy hinidaatin wa kisratin wa kisraatin sidaasaa laleeyahay khulaasat lqowl waxaa weeyaan isimka hadduu uu yahay saddex saxiixulcayna uu yahay magacna dumar uu yahay haddii in ladamciy la jamciyo la doono haddii dumar uu yahay maxaa lagu jamcina jamcu muanathi saalim iyadoo hindina rag lama jamcinayo laguma jamcinayo hinduuna lama dhahayo ilaa in nin lagu magacaabo mooye marka intaas markay noqoto waxaa ku banaan markaas waxaa la samaynayaa kuleeyahay xarakada xarafka labaad saaran waxaa loo badalayaa xarakada xarafka koobaad saaran oo kale intaa kali a ah weyaan markaa labadaas beyd intaasay ka hadlayaan markaasuu ku yiri wa anil gaarsii asaalima alcayni cayntiisa midkay fiyowdahay xarafka labaad athulaathiyi athulaathiga isman xaal u yahay itbaaca caynin caynta raacsinteeda faa-ahu la raacsiyo caynta fada maxaa laga raacsiinaya bimaa shukila xarakada laga raacsiinaya waa goorma in badaa caynkii haduu daahiro ama in badaa isimki haduu u muuqdo saakira alcayni xaal u yahay haddii caynta ee haddii markii horeba xarakaysneed xarakadii lagama qaaday muanathan haddana uu yahay isimka lagu magacaabay muanath inuu yahay mukhtataman bitaai tatu lagu dhammaystiray waatoo jafna oo kale ah aw mujaradan ta aan wadan sida dacdin oo kale marka waxa weeyaan cayntiisa waxaa loo badalayaa xarakada saaran xarakada fada saaran oo kale loo badalaa intaas weeyaan ayib waxaan ka garanay markaas shuruudda fiiri shuruudda meesha ugu muhiimsan waxaa weeyaan marka hore waxaa la yiri inuu saalim alcayn yahay hadduu caynta ka jiran yahay waa noo imaan doonaa mithaalkiis waan ku siin doonaa thulaathi aa layidhi hadduu rubaaci yaha ku baxay ismi baa layidhi wasfi inuu yaha ku baxay muanathan aa layidhi inuu mudakar yaha ku baxay intaasoo dhan waxa waye ixtiraazaad weeyaan hadda markaan leenahay mathalan inuu thulaathi ahaado wuxuu ku miithaaliyey shaarixa jacfar oo kale hadii magac dumareed laga dhigo jacfar hadii dumar lagu magacaabo maxay noqonaysaa xarafkiisa labaad wuu reeban yahay markii la jamcinayo jacfaraad alle jacafaraad lama dhahay caynta lama xarakeynayo leesh liannahu thulaathi maaha rubaaci wo ismi baa isman xaal uu yahay sifadiyaa ku baxday sifadii dakhma oo kale dakhma waxa weyaan waa waصfi mid buuran weeyaan markii la jamcina dhakmaat a laleeya dakhamaad lama dhahayo lannahu ism ma aha wa waay ayib waxaan iriyay waa inuu ahaadaa saxiixu lcayn hadii caynta uu ka jiran yahay ka jawza oo kala way jawza hadda fiiri waa muanath waa thulaathi laakiin cayntiisa waaw ay taala markii la jamcina jawzaat alil ah, jawazaat lama dhahayo ayib marka intaasoo shuruud bay leedahay muanathan haddii layiha waaba hadee jamcu dikr saalim maba imaan kara meesha markaasuu ku yihi wasakin itaaliya gayra alfatxi aw khafifu bilfatxi fakulan qad rawow wasakin reeb attaaliya midka raacsan gayra alfatxi fatxada waxaan ahayn midka raacsan aw khafifu fududay bilfatxi fatxa ku fududay fakulan faqad rawo way wariyeen faqad rawo way wariyeen kula minhumaa macnaa saas waay ayib tanna waxa weeyaan waa mithaal kala waay waxaa lagu leeyahay haddii cayntii ay reeban tahay fa'dana ay godan tahay ama ay hoos dhigan tahay waxaa kuu bannaan inaad reebtidna waa kuu bannaan tahay oo an tubqiya cala asukuun in la kordhigana waa kuu bannaan tahay itbaacana hadda hori baan u soo sheegnay hadday fa'di macnaha way godan tahay fa'di way godan tahay ama way hoos dhigan tahay wixii hore aan usoo sheegnay way ku bannaan yihiin oo ahayd itbaaca caynin faa'ahu bimaa shukil mathalan kasoo qaado waxa weeyaan busratin iyo kisratin kasoo qaado hadda fiiri busra iyo kisra mid kasta waxa weeyaan caynteeda way reeban tahay busra cayntii way reeban tahay oo xarafka labaad kisra xarafka labaad wuu reeban yahay laakiin cayntaas waxay ka hor dhacday damo iyo kasro in midkeeda la raacsiyo kan ka horeya in la raacsiyo oo la yidhaahdo busuraad iyo kisiraad in la yidhaahdo way banaan tahay waa tii hore aan usoo sheegnay waa waxaa kaloo bannaan oo dheeraad ah haddii cayntii ay reeban tahay damo ama ay ka horeyso ama kasra ka horeyso waxaa kaloo bannaan in kasradeeda lagu baaqi eh, sukuunka lagu baaqi yeelo oo busraad kisraad la yidhaahdo waxa weyaan sukuunkii waay waxaa kaloo banaan takhfiifuhaa bilfatxa in la yidhahdo busaraad iyo kisaraad in la yidhaahdo intii horan kuu sheegana way banaanayd laakiin haddana waxaa inta gaar ahaan usii banaan in waqacat ilcaynu saakina وتqdمت hفاء مضمومة أو مكسورة زياadة على mا ذkira يجuز هنا أن تبقيhا على السكون وأن تkخففa ذلika السكون إلى فتحة labadaas xaala ku banaan marka waxaan ka fahمnay haddii caynti ay reeban tahay maa qabligeedana fatxa ay tahay inay waajib tahay in la bedelo oo in fatxaka loo bedelo sidii dacdaad iyo jafanaad oo kale ma banaano in dacdaad la yidhaahdo la reebo ma banaano lianna alfatxa yunaasibuhaa fatxa laakiin maadaama dama ay ka horeysa ama kasra sidii horena way banaan tahay itbaac oo busuraad iyo kisiraad in la yidhahdona way banaan tahay in sukuunkeeda lagu baaqi yeelana way banaan tahay kisraad iyo busraad la yidhaahdo waxaa banaan sukuunkaas in fatxa loo bedelo liannaha akhafu alxarakaat oo la yihahdo busaraad iyo kisaraad in la yihahdo intaas adabanta noo sheeg markaasuu uri wasakin reeb attaaliya midka raacsan hayra alfatxi fatxa waxaan ka ahayn midka raacsan fiir caynti oon fatxa raacsanin maxay raacsanan tahay markaa damo ama kasra marka reeb oo waxaa tidhaahdaa bus raad waa reeban tahay waxaad tidhaahdaa kis raad kayr alfatxi waay amaa fatx hadday tahay lama reebi karo dacadaat waa la kordhigaa aw khafifu fududay waxaa weeyaa sukuunkiiaad fududaynay oo awalkii hore busraad kisraaday eede bilfatxi ku fududay busaraad kisaraad dheh faqad rawow kulan mid kastoo ayaga kamid a way wariyeen oo carabti waa laga wariyey wamanacuu itbaaca naxwi dhirwa wa zubyatin washada kasru jirwa wa manacuu waxay reebeen itbaaca naxwi dhirwa dhirwa iyo wixii lamid ah in caynteeda fada la raacsiyay reebeen iyo wa zubyatin wa manacuu itbaaca naxwi zubya zubya iyo wixii lahale caynteeda ina fada xarakadeeda la raacsiyay reebeen washada waxaa noqday kasru jirwa jirwa in lahoos eh, dhigo marka meeshan wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan isimkii haddii uu noqdo muctalilaam haddii waaw uu ku jiran yahay ama ya uu ku jiran yahay in fa in cayntiisa fada xarakada laga raacsiiyo ma banaano dhirwa oo sarayn ah fiiriya dhirwa taada hoose oo dambaha xisaabin taa u taaniith waaye waaw iyo ra-idaada waa thulaathi oo isim ah oo saxiixu lcayn ah laakiin laamtuu ka jiraya marka waxaa la leeyahay lama raacsii karo dirwa ra-da reeban kasrada daalka saacan lama raacsii karo oo lama dhihayo diriwaat lama dhahayo markii in la jamciyo la rabo leesh waxaa lagu leeyahay istithqaala lilkasrati qabla dama qabla alwaaw waaw sideeda waxaa munaasib u ah inay damo ka hormarto laakiin waw inay kasra ka hormarto culeysaa ku sugan marka lama raacsi karee sukuunkeeda lagu baaqiyeela oo dhirwa yaa la dhihi karaa tayib fatxadina waa la samayn karaa dhirawaadna waa la dhihi karaa liana alwaaw yunaasibuhaa fatxa maa qablaha ceeb ma ah ayb zubyana waa lamid zubya waxaa weyan waa hulaathi oo muctalcayn bilya muctalalaan bilya ah haddii la yidhaahdo hadirtan zubya caynta oo ba'da ah haddii sukuunka raacsan hala raacsiiyo sukuunka xarakada raacsan halaga bedele damada hore hala raacsiiyo oo ba'di la godo waxay noqonaysaa baa laleeyahay ya oo dama ka horeyso yana waxaa la ogyahay waxa munaasib u ah waxa ka horay inay hoos dhigan yihiin marka waxa weyaan imaa in loo baaqi yeelo zubya la yihaahdo oo sukuunkeeda loo baaqi yeelo ama fatxa lagu fudeyo zubayaat la yihaahdo labadaasa yaa banaan baa layiri laakiin in in xarakada bada raac oo bada xarakada siinka sukuunka raacsan in la raacsiiyo damada zaada raacsan oo laysla godo culaysaa ku sugan washada waxaa shaad noqday kasru jirwa jirwa waa eyga yarwa jirwa in ra-deeda lahoos dhigo waxa weeyaan shaad bay noqoto waa laga maqlay carabti oo iyadoo macnaha waxa weeyaan laamti ay jiran tahay oo sidii dirwa oo kale ay tahay oo ay ahayd inaan rada xarakada jiimka laga raacsiinin oo in lagu baaqeela jirwaat in la yidhaahdo ama jirawaat in la yidhaahdo inay ahayd yaa carabti waxaa laga maqlay ayadoo dhahaysa jiriwaat oo waawdiioo meeshii joogtay kasra ka hormarinayaan oo ceyntii oo reeban bay xarakada waxay ka raacsiiyeen jiimtii horo jiriwaat sidaasay yidhaahdeen taas waxaa laleeyahay waxaa weeyaan shaad baa lagu tirinayaa qiyaas ma ah markaasuu uri wanaadiru aw du diraarin hayru maa qadamtuhu aw liunaasin intamaa markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wanaadirun wagayru maa shay keyrkiisa qadamtuhu aan kuu soo hormariyay wixii aan kuu soo sheega waxaan ka ahayn naadiru naadir waa aw mid dhibaata ay keentay waay aw intamaa liunaasin ama qolo yar gaar gaarku tahay kalaam qorax badan weeyaan oo aad u cajiib badan wuxuu ku leeyahay wagayru maa qadamtu wixiin kuusoo hormari waxaan ahayn naadirun waa naadir oo waxa weyaan hal kelima iyo laba kelimaa lagu arkay aw du ama dhibaataa keentay aw intamaa wuxuu u nasab sheegtay liunaasin qabiilo yar oo arabta gooni u leh marka waxaa laleeyahay yani waxaa kamid ah hadirtaan naadirkii jirwa oo jiriwaad ay ku jamciyeen hadirtaan aan soo sheegnay oo musanifku waa naadir uu yiri waa kamid eh. waxaa kamid a ah baa laleeyahay eh, qowl shaaciri waxumiltu zafraati duxaa fa ataqtuha wamaa li bizafraati cashiyi biyadaani buuri fiiri waxumiltu waa laygu ximbaaray zafraati duxaa aroortii macnaha waxa weeyaan zafrad waxaa la qofka markuu macnaha u feerihiisa ay kacayaan yaa zafrad la marka neefta dhan aad shahiiqa waxaa la yidhaahda oo kale wuxuu leeyahay subxi dhibkaas inaan taxamulo yaa laygu ximbaaray fa ataqtuha waan karay wamaa lii aniga malihi yadaani laba gacmood awood u umalihi bizafraati alcashiyi in hadana galabtin hadana shahqigii ugu dhaco oo aan macnaha waxaa weyaan feere kaxuuriskii ugu dhaca galabti ma taxamuli kari marka fiiri waxumiltu zafrati duxaa kelimadii zafra bay ahayd thaanigeeda waa reeban tahay fatxaana ka horeyso sidii dacdin oo kale waay saas marka ta waxay qiyaas ahayd wujuuban in caynta xarakada saarnoo sukuunka ah in midda fada saarno ka loo bedelo zafaraad la yihaaho la kordhigo marka daruura shicirkiibaa yaa u keentay lianna waxumiltu zafaraati hadduu dhehi lahay wasankaa ka jebi lahay ayib waxaa lamid ah laleeyahay eh, midka kale oo yihi liunaasin intama reer huday yaa waxay leeyihiin baa layidhi jawza iyo bayda yaa waxay leeyihin jawaasaad waa bayadaad waxay ahayd maadaama ay caynta ka jiran tahay annaga maxaan soo niri asaalima alcayni baan soo niri cayntiyo maanta jiran waxay ahayd xarakada sukuunka saaran in laga bedelin oo la yidhaahdo markii la jamcina jawza iyo bayda jawsaad iyo baydaat in la yidhaaho sukuunkeeda loo baaq yeelo iyadoo sidaas ay ahayd bay inta yimaadeenay iyadoo xaraftiina ay jiran tahay kelimadii caynta ay ka jiran tahay yay waxay ula dhaqmeen sidii asigoo saxiix ah markaas waxay ka raacsiiyeen cayntii xarakadeedii waxay ka raacsiiyeen fadi oo waxay leheen jawaasaat iyo bayadaat sidaasay yihaahdeen jamcu taksiir afcilatun afculu uma ficla umata afcaalu jumuucu qila wbacdudii bikahrati wadcan yafiika arjulin walcasu jaaa kasufi lifaclan isman saxa caynan afculu walirubaaciyi isman ayda yujcalu in kaana kalcanaaqi wadiraaci fi madin wataaniithin wacadi laxrufi wagayru maa afculu fiihi muarid min athulaathi isman biafcaalin yarid wagaaliban agnaahumu ficlaanu fi fucalin ka qowlihim sirdaanu fi smi mudakari rubaaciyin bimathaalithin afcilat canhum اطarad walzamhu fi facaali aw ficaali musaaxibay tadciifi aw iclaali ficlu linaxwi axmari waxamra waficlat jamca binaqli yudra wafucuulu lismi rubaaciyi bimad qad ziyada qabla laamin iclaana faqad maa lam yudaacaf fi lacami du lalif wafucalu jamca lfuclati curif wanaxwi kubra walificlati fical waqad yajiiu jamcuhu calى fucal fi naxwi raamin du طiraadin fucala wajaaca naxwu kaamili wakamala inta waxaan ka gelaynaa jamciga la yihahdo jamcu taksiir jamcu taksiir min xayثu اlabniya waa dhib badan yahay wa min xayث insaanka haddii abyaada uu xifdiyo amhiladeedana isku daya inuu macnaha ou mithaalkiisa ou kor ka xifdiyo min ashal اjumuuc buu ka mid yahay dhibka mar wuxuu ku imaanayaa sidii hadda jamcu mudakari saalim oo kale waxa weeyaan kelimadii oo mufrad ah baad waaw io nuun isaga dari waa dhammaatay kan sidaas maaha awsaan mutacadida buu leeyahy jamcu tagsiir marka jamcu tagsiir waxaa la yihahdaa maa dala calaa akhara min waaxidin maca tagayuri suurati mufradihi maca tagayuri suurati mufradihi mufradkiisa suuradiisa wax iska badasho iyo kelimadiio laba wax ka badan ku tusiso yaa jamcu tagsiir la yidhaahda marka tagyiirkaas mar wuxuu ku yimaadaa mujarad ziyaada sinwin oo kale oo laam ah yaa sinwaan lagu jamcinaa jamcu tagsiir ah tathniya ma ah jamac waxaa weye alif iyo nuun oo calaa suurati tathniya ninka mubtadiga ah wuxuu haystaa sinwaan oo kale sinwaanun wagayru sinwaan in ay tahay maxaan ku irahdaa tathniya inay tahay u haystaa ma ahane waa jamac sinwaanun tathniya hadduu ahaan lahay maba la tanwiinin lahayn zaydaanun ma weligaa maqlaysid ama binaqsin buu ku yimaadaa jamaca waa naaqisnimo mufradkiisu uu ka yaryahay tukhma iyo tukham fiiri hadeertaan tukhma haddii la yihahdo ta ay dheeraaday waa taadiyaa la goyna tukham haddii la yiraahdo waxa weeyaan daaca qurun oo badan ama bitabyiili bitabdiili shakli xarakadii oo la bedelay hadda fiiri asad waa mufrad haddii usdin la yidhaahdo siinka la reebana jamac buu tusinaya marka intaasuu ka yimaada ama bitaqdiir fulki hadaa la yihahda fulki hal doonna waa noqotaa jamacna waa noqotaa labadaba waa loo isticmaala jamcu taksiir iyo mufrad labadaba waa loo isticmaala fi fulk fii fulkin yasbaxuun haddii la yidhaahdo waa hal mufrad waxaa la leeyahay marka qaarkeed wa haadihi fulkun aa laleeyahay macnaa dooman badan waay khulaasat lqowl jamcu taksiir waxa weeyaan laba u qeybsamaa maa dala calaa jamci qila wa maa dala calaa jamci kahra jamc sidiisaba cinda naxwiyiin maa dala calaa calaa halaathatin fa akhara la yidhaahda inkastoo ay dad badan oo fuqahada iyo keyrkeeda ay leeyihiin jamc ithnaani famaa fooq weeyaan oo laba jamaacay noqonayaan mid kastaba daliil waa helayaa nabiga araakibu shayطaan wraakibaani shayطaanaani wa thalaathatu rakbun buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yiri labada hadday jamaaca ahaan lahaayeen waxay noqon lahayd inay banaanaan lahayd in laba qofood keligood ay safraan saddex waxaa loo banay waa jamac labana waxaa loo diidayna waa yaryihiin macnaha sidaas weeyaan markii salaatu ljamaaca la jooga ithnaani famaa fowq jamaaca yay culamada dhan wada qabtaa marka ictibaaraadka eh, adiga waxaa muhim ah in eh, cinda anaxwiyiin ama lugawiyiinba aan dhaha ina jamac loo yaqaano ma dala calaa halaathati fa akhar marka jamacaas oo saddex wax ka badan tusinayo ya wuxuu usii kala baxaa jamcu lqila iyo jamcu lkathra jamcu lqila ma dala calaa halaathatin fama fawqaha ila alcashara saddex wixii laga bilaabo ilaa toban laga gaaro wixii tusiyo abniyadii ku tusiso waxaa layihaha jamcu lqila wixii toban ka badan ilaa maa laa nihaayatana jamcu lkahra la yihahda marka musanifku wuxuu ka bilaabaa meesha tan jamcu eh, maxaan ka bilaaba jamcu lqila wuxuu iri afcilatun afculu huma ficla huma ta afcaalu jumuucu qila afcilatun wasankaas afcila ah iyo wa afculun huma ficla huma ta jumuuc khila weeyaan marka alfadan oo awsaantan afarta oo afcila i afculun i ficla i afcaal haddii wasanka uu ku yimaado fi l asli waxa weeyaan anahu yadulu calaa cala alqila buu ku marka afcila oo ka aslixa oo kale afcul oo ka aflus oo kale fulus jamaceedii wa ficla oo ka fitya oo jamcu eh, fataa ah iyo wa afcaal oo ka afraas ah intaasa waxaa la yihahdaa jamcu lqila wamaa cadaa dalika min halaaثin wa cishriina wasna fahiya jumuucu lkahra yani ayay dhan waxaa la yihahdaa todoba iyo labaatan wasan weeyaan todoba iyo labaatankaas afartaa markaad ka reebtid inta ka soo hartay jamcu lkahra waa markaasuu musanif wuxuu iri wabacdu dii bikahrati wadcan yafi ka arjulin wاlcagsu jaaa kasufi wa bacdu dii midan qaarkeeda yafi wou oofinayaa bikathratin wax badan wadcan yani dejinta ka arjulin oo kale waay wاlcagsu cagsigana jaaa waa yimid ka sufi oo kale waa wuxuu ku leeyahay musanifka hadda bacd اlqilan waxaan ku niri afartan wasan jamcu lqila ay ku tusinayaan wixii ka soo haran jamculkahra waa niri laakiin waxaa laga yaabaa buu ku leeyahay in jamcu qiladan lagu kaaftoomo can jamci lkahra looga kaaftoomo ooba aanba bimacnaa annahaa tadulu calaa jamci lkahra maca annaha jaad calaa hadi lawsaan wuxuu ku mihaali ka arjul oo jamcu rijlin ah lugti fiir waxaa lagu leeyahay hadda rijlin waxay ku timid arjul haddii luga badan in la cabiro la rabo arjul unbaa laga cabiraya ayadoo jamcu qila ah oo afcul ku timid yaa waxay tusinaysaa calaa jamci lqila wa calaa jamci lkahra liannahu jamac kale maba marka luga badan haddii la cabiro la rabo jamcu ma hayna maalaleeya maya jamcu lqila loo isticmaalaya marka waa wa cunuqin wa canaaq wa fu wa afida kulligeed waxa weeyaan jamcu lqila iyadoo ah yaan wax kale loo haynin markaasaa jamculkahran loo isticmaalay marka waa mida uu ku leeyahay wa bacdudii midan qaar kamid oo afartii aan kuu soo sheegay qaarkood yafii bikahratin yacni wax badan uu tusina u oofinaya wadcan dejinta horabo bimacnaa laa yuujad lahu gayruhu ka arjulin uu miithaal ka dhiga jamcu rijlin ah waalcagsu cagsigana jaaa waa yimid kasufi kasufi dhagaxyaashii Eh, maxaan ku ihaha sibsibka ahay waay safaa safwaan waxa weeyaan dhagaxa marki uu macnaha uusan lahayn xanaf uusan lahayn dhagax aad moodid macnaha sida balaadki oo kale ah marka musanifku wuxuu ku leeyahay markii in la safwaankaas ama safaad in la jamciya la rabo sufi un baa lagu jamcinayaa oo jamciisan oo jamcul kahra ah yaa lagu jamcinayaa oo haddii yaraan la doona laysa lahu wasan yaraan maba lahabo marka oo marka sufi haddii tidhaahdid dhagaxyaal oo macnaha sibsib ah weeyaan kuwo badan iyo kuwo yarba lafdigan way ku tusinaysaa liannahu laa yuujadu lihada اlsmi jamcu calى wasni اlqila faktufiya biakharihi can اlaqali sidaas uu leeyahay ibnu hishaam alansaari wuxuu leeyahy waxaa la arkay asfaa iyadoo la isticmaalay sidii jowhari uu sheegay buu leeyahay oo asfaa marka afcaalay noqotay macnaha marka kelimadan musanifku yumkin an yutaqada caley idaa saxa dalika oo kelimadan asfaada ah waxay noqonaysaa markii jamculqila la doonana asfaa la isticmaala jamculkahra markii la doonana sufia la isticmaala saasuu leeyahay ayib marka inta waxaan ka gelaynaa owsaantii ay qiyaas ku ahayd jamculqilaha lifaclan isman saxa caynan afculu walirubaaciyi isman ayda yujcalu in kaana kalcanaaqi wadiraaci fi madin wa taaniihin wa caddi axrufi wuxuu ku leeyahay wa afculun lafdigaas wasanka afcul ah lifaclin yuu u sugnaaday isman xaal uu yahay isimkoo saxa caynan cayntiisa ay fiyoobaatay wa yujcalu hadana waa la yeela afculkii lirubaaciyi baa loo yeelaa isman xaal uu yahay aydan ku noqone in kaana rubaacigii haddii uu yahay kalcanaaqi oo kale iyo wadiraaci uu la mid yahay fii madin uu kala mid yahay alifkaas dhexda kaga jiro iyo wa taaniithin dumaraynta iyo wa caddi axrufi axruftoo marka wuxuu noogaga bilaabay afcul min awsaani min awsaani jamci lqila waxaa ka mid ah afcul kelimada oo labaaduu noogaga bilaabay markaasuu ku yiri afcul waxay qiyaas noqotaa kulu ismin jaa calaa wasni faclin oo isim ah cayntiisana ay saxiix tahay kow waxaa kaloo ay ku timaadaa kulu ismin rubaaciyin oo isim ah oo bimacnaa eh, mad zaa ana wato oona rubaaci ah intaasay ku timaadaa buu yiri bal fiiri marka ugu horeysa wa afculun lafdigan wasankan afcul ah oo jamculqila ah lifaclin oo usugnaado mufradka faclin ku yimaada afcula lagu jamcina isman xaal uu yahay isimkoo saxa caynan fiiri hadda kalbin waa faclin waa mufrad waay jamciisa waxa weeyaan afcul aklub a laleeyahay aklub a laleeyahay waxa weeyaan hadda kalbi fiirisid isim weeyaan cayntiisa waa saxiixo laamtaasa hadda taalo waxaa lamide eh, dabyun iyo wa adbin asluhu adbuyun ou ahaa laakiin cilaalaa galay calaa kullin miithaal keligiis u qaade eh faclun oo isimki a ah, cayntiisana saxiixta afcula lagu jamciyey wa yujcalu hadana waa la yeelaa afculkii lirubaaciya loo yeela isman xaaluu yahay aydan ku in kaana rubaacigii haduu yahay kalcanaaqi oo kale haduu la yahay io wadiraaci uu la yahay fii madin uu kala mid yahay madka madka waxaa wey aliftaas oo xarafka dambe ka dambaysa madaa la yihahda io wa taaniithin canaaq oo waxarti yaray dhahayd iyo diraac oo macnaha waxa weyaan garab ah diraac macnaha waxa weyaan eh, lugta qeybteeda kamid ah hore waay waa magac u tahay haddii ay sidaas tahay waxaa lagu jamcinaa buu ku leeyahy musanifka calaa afcul baa lagu jamcinaya calaa afcul yaa lagu jamcinaya oo marka maxaad leedahay diraac adruc wa cinaaq acnuq sidaas afcul aad ku jamcinaysaa afcul yaad ku jamcinaysaa waa mida musanifkuu sheegay marka haddii isman markuu ku leeyahay meeshan ficil ma joogo haddii isim lagaaga cabiro waxaa lala jeedaa wasfiga kuma jira wasfi oo kale kuma jira wasfi hadday noqoto kelimadii oo macnaha eh, maxaan ku iraahdaa laguma jamcinayo calaa wasni afcul oo mathala dakhma oo kale hadda dakhmu waa faclu waa mufradkeedii adkhum eh, lama dhahay adkhum ama dikhaama laleeyahay ama meel kala lagu jamcinay waxaa shaad noqdaa layihi cabdin iyo acbud in la yidhaahdo liannahu cuumila bimucaamalati alismi oo kale calaa kulli xaal wasankii koobaad oo min awsaani jamci lqila afcul weeyaan laba shay uu qiyaas u noqday shayga koobaad isim kasta oo facalin ku yimaado ceyntiisana saxiix uu yahay wasfina aanan ahayn qiyaasan yujmacu calaa afcul weyaan kalbin iyo aklub oo kale ayb midda labaad isim kastoo rubaaci ah oon wasfi asigana aan ahayn oo wasankana sidii canaaq iyo diraac kala mid eh asigana waxaa lagu jamciyaa baa la yidhi maxaan ku yihi afcul baa lagu jamciyaa oo waa kaasaan idhi canaaq iyo acnuq diraac iyo adruc yamiin iyo aymun sidaasaa laleeyahay haday ay ku yimaadaan ayagoo sidaas calaa wasni aakhar shaad bay ku yihiin ayib wa gayru maa afculu fiihi muطarid min athulaathi sman biafcaalin yarid wuxuu ku yiri wa gayru maa isim gayrkiisa afculun lafdigaas afculka ee mutaridun fiihi ou qiyaas ku yahay waxaanan ahayn oo min athulaathiyi kamid eh yaridu waa soo aroora biafcaalin waxaa lagu leeyahay isim kasta oo thulaathi ah isim kasta oo thulaathi ah oo jamaciisa afcul aanba ku imaanin wixii ka soo haray afcaal buu ku imaanaya midaanaaba ugu qiimo badanba wagayru maa afculu fiihi muarid wagayru maa isim geyrkiisa afculu fiihi mutarid wuxuu afcul qiyaas ku noqda waxaanan ahayn oo dhan oo min athulaatثiyi kamida isman xaal u yahay yaridu biafcaalin wasanka afcaal oo jamcu qila kii labaad ayuu ku yimaada wuxuu ku leeyahay ism kastoo thulaathi ah wasfi ma ahayaa thulaathi kasta oo isim ah oo aan ku imaanin afcul qiyaas aan ugu imaanin wixiiba thulaathi ahoo dhan oon afcul ku imaanin oo isim ah afcaal buu ku yimaada wasankaana ugu jamac badan wa gayru maa afculu fiihi mutarid wuxuu afcul qiyaas ku noqdo hadda aan kuu soo sheegnay oo faclin iyo rubaacigii wixii aan ka ahayn haddayba hulaahiyin ismin ay yihiin yaridu biafcaalin afcaal buu ku soo arooraa markaasuu yiri wagaaliban agnaahumuu ficlaanu fii fucalin ka qowlihim sirdaanu wgaaliban sida badan agnaahum ficlaan wasankaas ficlaan ahaa deeqay fii fucalin mufradka fucalka uu ka deeqay ka qowlihim oo sirdaanu ay yidhaahdeen eh, marka ugu horeyso afcul waxaan soo niriyey intuu qiyaas u yahay waa soo sheegnay ana maa laa yataridu fiihi min athulaathi afcul wixiiba afcul aan ku imaanino hulaathi ay yujmacu calaa afcaal mathalan fiir had dirtaan thawb wa ahwaab wa jamal wa ajmaal wa cadud wa acdaad wa ximlun wa axmaal wa cinab wa acnaab wa ibil wa aabaal wa haakada waxaa la leeyahay badanaa hadduuba isimna yahay hulaathina ou yahay afculna ousan ku imaanin oo hadda kuwii aan soo sheegin aan ahayn wixii kasoo haro ismo thulaathi afcaal bayba ku yimaadaan marka wasankan oo kale waxaa weyaan cinaayo gooni abuu ku leeyay mucdam alasmaa athulaathiya gayr alawsaaf taati calaa wasni eesh afcaal markaasuu wuxuu ku leeyahay wgaaliba agnaahumu ficlaanu fi fucalin ka qowlihim sirdaanu wuxuu ku leeyahay Eh, hadii wgaaliba sida badan aghnaahum ficlaanu baa deeqay fii fucalin buu ka deeqay ka qowlihim oo kale weeyaan oo sirdaanu ay yidhaahdeen marka surad iyo sirdaan iyo nuqar iyo niqraan waa un xayawaanaad magacoodu waay fiiri surad oo hadda hulaathi ah hulaathi weeyaan thulaathigaas hadiiba uusan ku imaanayn afcul oo asrud aanba lalahayn waxay ahayd inuu ku yimaado e, e, maxaan ku yiha afcaal inuu ku yimaaday ahayd marka asagoo thulaathi ah oona isim si ah oo afcul aanan ku imaanin yaa waxaa la arkay asoon afcaalin hadana ku imaanin waxay ahayd thulaathi kasta oo isim ah ceyntiisana saxiix tahay hadduusan afcul ku imaanin inuu afcaal ku yimaaday ahayd markaasaa la arkay labadiba asoon ku imaanin oo carabti waxay yidhaahdeen surad oo kale asraad ma dhihin oo afcaal kuma keene sirdaan ba yidhaahdeen nuqarna waxaa yidhahdeen niqraan ayb marka nuqarka waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan waa daa'ir oo bulbul la yidhaahdo ama ama ama shimbirka cusfuur la yidhaahdo farkigiisa weeyaan yaa nuqarka kaasaa la yidhaahda calaa kuli xaal nuqar niqraan buu ku yimid kuma imaanin afcaalna kuma imaanin afculna kuma imaanin marka taas waxa weyaan si gaarahay carabti ula dhaqantay macnaha sidaa weeyaan fi smin mudakarin bimad thaalithin afcilatun canhu muarad wa afcilatun lafdigaas ah, itarada canhum agtooda agtooda qiyaas buu ka noqday fismin uu qiyaas ku yahay isimkoo mudakarin ee mudakar ah rubaaciyin afar ah bimadin haddana mad ah thaalithin madkoo haddana ee saddexaad ah wuxuu ku leeyahay isim kasta oo mudakar ah oo rubaaci ah xarafkiisa saddexaadna xarafulmad xarfulmad uu yahay xarfulmad waxa weyaan ya oo kasra ka horeyso ama alif fatxa ka horeyso ama waaw dama ay ka horeyso kaasaa la yidhaahda marka wuxuu ku leeyahay wa afcilatun afcila itarada wow qiyaasuba canhum can ilcarabi fi sminuu qiyaas ku yahay isimkoo mudakarin ee rubaaciyin afar ah bimadin hadana maca madin ah madle madkoo thaalithin saddexaad marka waxaa ku yimaadaa buu ku leeyahay wuxuu ku yimaadaa afcila waa wasankii afaraad oo min jumuuci lqila ka mid ah mathalan hadda fiiri rakiif oo kale rakiif waa isim waa mudakar rakiif macnaha waa muufo mudakar waay lafdiga iyadoo ay jaamidaad yihiin iyay mudakar iyo muanath kala yihiin hadda fiiri baab hadaa tiraa mudakar waa qurfa hadaa tiraana muanath waay yad hadaa tiraa muanath waay cayn muanath waa rasi mudakar waay sadri mudakar waay shaygii sidaasaa loo kala yaqaana marka rakiif waa isim waa mudakar hadana waxa weeyaan xarfulmad baa kaga jira xarafka saddexaad ra rakiif rada kow qaynka labo midkeeda saddexaad waxaa weyaan xarfulmad oo yadi ah marka xarfulmadki yadi markuu yahay waxaa lamide camuud a lamide waxaa lamide qadaal waataan kuu sheego waxaan ku iri xarfulmad waxaa la yihahdaa alalifu masbuuqata bifatxa oo waaw masbuuqa bidama oo yaa masbuuqa bikasra marka waxaa lagu jamcina buu ku leeyahay afcila baa lagu jamcinay oo waa maxay waxaad leedahay qadaal waa waxa indhaha galo aqdila wa rakiif wa arkifa wa camuud wa acmida sidaasaa laleeyahay marka waa fahamtay isim kasta oo mudakara oo rubaaci ah oo xarafkii saddexaad mad uu yahay waxaa qiyaasaan lagu jamciyaa calaa wasni afcila oo jamculqila ah lagu jamciya ayib markaasuu ku yiri walzamhu fi facaali aw ficaali musaaxibay tadciifin aw iclaali walzamhu hadana waxaad laasimtaa walzam laasimhu afciladii laasim fii ficaalin mufradka oo ficaalka ku yimaada u laasim oo afcila ku aw ficaalin ku jamci musaaxibay tadciifin xaal ay yihiin kuwo lala saaxibiyey tadciif shidid waay aw iclaalin in la cileeyo haddii wasanka mufradka facaal uu ku yimaado ama ficaal uu ku yimaado ama mudaacaf uu yahay oo macnaha kelimadii mudaacafka waxaa wa laba kelimo leysgeliyaa la yidhahda mudaacaf radda hadaa lagu yidhahdo ficilkaas mudaacaf waay liannahu asalkiisi radada buu ka yimid aw iclaalin ama cilo ay gashay ama la tacliiliyey mathalan ayadoo hadda marka hore fiiri musaaxibay eh, tadciifin ka bataatin bataat bataat hadda fiiriyaa markii la jamciyey abitaa layidhi tadciifha galay marka haddii wasanka facaal mufradkiisa uu yahay jamciisana tadciif la geliyo oo labadiisii taa laisdhex geliyo waxaa lagu jamcina afcila bataat wa abita asalkeedi waxay ahayd abtita ay ahayd afcila si looga keena abtita labadii ta baa lees marka musaaxibay tadciifin wa aw iclaalin waxaa lamid ah taas oo zimaamin wa azima hogaaniyaal wa wa qabaain waxaa lamid ah midkii oo iclaalkeena wa qabaain wa aqbiya wa finaain wa afniya fiiri qabaa isimkaas iclaala galay aliftii mufradka ku jirtay guyirat ilaa yaa yaa loo bedelay iclaala la yidhaahdaa finaain alifteeda hamzadii oo dhan meeshii waa ka baxday iclaal waay marka wasan kasta oo mufradkiisa facaal uu ku yimaado ama ficaal ee markii la jamcinayo la tadciifinayo ama iclaal la geliyo waxaa qiyaas u ah afcilo oo jamculqila in lagu jamciyo taas weyaan markaasuu musanif wuxuu ri ficlu linaxwi axmari waxamra wa ficlaة jamca binaqlin yudra weli jamculqiladii ah, fuclun buu hadda bilaabay musanifka oo jamculkathradii waay waxaan u malaynayaa hadda afcila iyo afcaal iyo afcul waa soo dhammaynay waxaan u malaynayaa jamculqilaha markii la yidhaahdo wax ay haysaba ma jiraanbo oo noo haray ma jiraan ficla keligeed baa noo hartay marka saddex oo min awsaani jamci اlqila waa soo sheegnay oo afcaal iyo afcul iyo afcila intaas wa soo sheegnay iyo waxay qiyaas u yihiin waxaa noo dhiman kelia ah ficla keligeedaa noo dhiman markaas wuxuu galay jamcu lkahra فعل linaxwi axmari wa وفعلة جمعا ficlaة jamca binaqlin yudra ficlun wasankaas waa wasan cusub waa jamcu lqila ma ah linaxwi axmari wa axmar iyo xamraa waxaa lagu jamciyaa ficlunaa lagu jamciyaa bimacnaa in kaana alsmu wasfan wa jaaa mudakaruhu calaa afcal wa muanahuhu calaa faclaa yujmacu qiyaasa calaa fuclin sidaas waay hadda fiiri xamira waa gudubto fahwa axmar fahiya xamraa yaa laleeyahay fahiya xamraa axmar xamraa ayib marka waxaa laleeyahay waxaa banaan in axmarin waxamraa waxa weyan qiyaaskooda waa fuclun marka maxaad leedahay axmar jamciisa nin ma oo gaduudan xumrun wa xamraa gabar gaduudan jamceed xumrun sidaasaa laleeyahay miimka waa reeban yahay xumrun haddii xumr aad tiraahdo dameeray noqonayaan miimtaa reeban fuclun waay marka wasanka sidaas oo kale ah aswad suudun abyad biidun taas iclaal unbaa galay kulligeed wixii afcal ku yimaado wasfigiisa mudakarkiisana afcal ou yahay waxa weeyaan asfar sufrun aswad suudun axmar xumrun sidaasaa lagu wada keenaya wa ficlatun jamcan binaqlin yudraa wa ficlatun wasan jamcaas ficla ah wa ficlatun lafdigaa ficla jamcan xaal u yahay yudraa binaqlin naqli unbaa lagu ogaadaa wa ficlatun waxa weeyaan waa lafdigii afaraad oo min jumuuc alqila ka mid ah lafdigii macnaha wasankii afaraad oo min jumuuc alqila ka mid eh musanifku wuxuu ku leeyahay wuxuu qiyaas u yahay maba lahabo kulligiis wixiisa waa samaacile waay marka jamcu lqila yaa wuxuu yahay owsaantiisa mid qiyaas ay wax ku yimaadaan oo saddexdii hore ah iyo waxanba wax ay qiyaas u yihiin aan jirin oo midda ugu dambayso ficla ah markaasuu ui wa ficlatun jamcan ay tahay yudraa binaqlin ayada waxeeda waa naqli leh waa yuxfadu walaa yuqaasu calayha sidaasuu kule abniyadaas oo sidaas oo kale waxaa laga maqlay mima xuda fiih eh, fatan wa fitya wa sheikh wa shiikha wa ghulaam wa khilma wa sabiy wa sibya fiiri ghulaam oo isim mudakar ah iyo fatan iyo sheykh isku wada hal waayo jamcooda waxaa lagu maqlay naqli keligeed waxaa weeyaan yaa ficla inay ku yimaadaanoo sibya iyo iyo shiikha iyo fitya iyo laleeyahay iyo khilma waxay qiyaas u tahayba malaha sidaasaa lagu leeyahay ayib macnaha waxaa daliil u tahay luqada fiiriya mid waxaa laga yaabaa laba wasan iyo saddex wasan keli ah saddex mithaala loo hayo maca dalika qiyaasuu ku yaha lagu leeyahay midna waxaa laga yaabaa toban lafdi inay ku soo aroortay maca dalika waxaa leeyahy hadihi waa samaaciyaad khali ah waa qiyaas ma ah. marka luqada waxa weeyaan eh, waxay u baahan tahay tabaxur iyo naqli waxaa asalku ana kutubulmacaajim weeyaan markaa aragtid yani waxay alifeen ragga macaajimta iyo jumuucdaas iyo wixuu samaacigooda ah asal u ah wfcl lsm rubaaciyi bmad qad ziida qabla laamin iclaala faqad maa lam yudaacaf ilacamid اlأlf wfucalu jamca lfuclati curif wanaxwi kubraa walificlati fical waqad yajiu jamcuhu calaa fucal waxaa laga yaabaa qofka marxalada koobaad oo maalinka koobaad inuu ku wareero wixii waxay u baahan yihiin in aada loo fiiriyo amhilada lakala shaandheeyo lafdiga la xifdiyo miithaalkiisa loo xifdiyo waxaan lagu dhibtoonin lama helo runtii waxa weyaan haddii wax kasta sahlanaan lahaayeen nin jaahil ahayba lama arki lahayn ummadda waxaa loo kala baxay dhibka in loo taxamulo keli aan loo kala baxay markaasuu wuxuu ku leeyahay wa fuculun lismin rubaaciyin bimad qad ziida qabla laamin iclaanan faqad maa lam yudaacaf ilacami dulif wa fuculun lafdigaas fucul oo min amhilati jamci lkahra ka mid eh lismin bay u sugnaatay isimkoo rubaaciyin afar row ah isimkoo bimadin mad maca madin ah mad la jiro madkoo qad ziida la ziyaadiya qabla laamin kelimada laamta waa mida ugu dambeyso ka hor lagu ziyaadiye isimkoo faqada iclaalan iclaal waayey aan la cilayninoo sidiisa ay ku baaqi tahay maa lam yudaacaf haddaan la laba celcelinin fi lacami sida caamka dulalifi alifka midka u saaxibka ah fiiri markaan mithaal ahaan waxaad ka qaadataa yani ximaar iyo kuraac iyo diraac kelimadii waxaa laga yaabaa hadda diraac adruc in lagu jamcinana waa soo sheegnay hadda laba qiyaasay kelimada ku imaan kartaa in wasan lagu jamcinay qiyaasay ku noqorta isnafs alkalima hadana in wasanka lagu jamciyo qiyaasay ku noqon karta kasoo qaada hadda ximaar oo kale ximaar waa isim waa rubaaci xuruuftiisa tiri ximaar xa miim alif ra hadana mad baa ku jiro aliftaasoo fatxada ka horeysa waa qad ziida qabla laamin laamu lkalima waa maxay ximaar rada yaa laamulkalima laamtii oo radi ah maxaa ka horeya alif faqada iclaalan lamana cilaynin oo aliftaas markii macnaha wax la jamcinayo cilo lama gelin oo alifti lama bedelin ee alifti sideedaa loo goy marka ximaar waxaa lagu jamciyey xumur oo fucul ah isim kasta oo rubaaci ah oo xarafkii saddexaad mad uu yahay cilana aan la gelin oo layska xadfo waxaa weeyaan waxaa lagu jamcinaa fucul ximaar xumur kuraac kuruc diraac duruc qadiib qudub camuud cumud fucul baa lagu wada keenay ayb maxaa u yihi marka maa lam yudaacaf fi lacami dulif buu yiri haddii eh, wasankii fuca lagu jamciyo ou mudaacaf yahay mudaacaf xarafka soo noqnoqdaa loo jeedaay haddii madadiisa alif ay tahay maa lam yudaacaf fi lacami dulif hadday madadiisa ay alif tahay in fucl lagu jamciya ma ah maa lam yudaacaf fi lacami alif wuxuu ku leeyahay midka rubaaciga oo madkiisa uu thaalidka yahay laakiin xaraf soo soo noqnoqda haddii uu leeyahay in fucal lagu jamciyo ma badno oo qiyaas ma aha oo la yidhaahdo mathalan hadda cinaan fiiri waa isim oo rubaaci ah madkiisa thalith uu yahay mana eh, iclaalna lama gelinin in lagu jamciyo fucul ma badna buu ku leeyahay oo la yidhahdo markaa cinaan iyo cunun xijaaj iyo xujuj labada nuunoo soo laabataa mudaacafka loo jeeda laakiin haddii madigiisa kayra alif ay tahay oo waaw ama ya ay tahay in lagu jamciyo qiyaas waay oo sariir oo kale hadda fiiri wa waa ximaar oo kale min xayثu اlcadad xarafkiisa thaalidka a ah, waa mad madkiisana alif maaha ya waay kanna waxaas yihi maa lam yudaacaf ilacamidu lalif marka sariir surur in lagu keeno waa sax dhaluul midka xayawaanka oo macnaha eh, la rabaayaday waay haluul dhulul aa lagu keenaya waa fucul liannahu waxa weyaan madkiisa madha ku jiro laakin madkiisa ma aha mad oo micnaha eh, xarafkiisa mudaacaf waayahay oo laamti baa soo laablaabatay sarir laamti baa radiyaa soo laablaabatay laakin madkooda alif ma aha laakiin hadii hadduu mudaacaf yahay madkiisana alif uu yahay kaas kuma yimaado sida badan calaa calaa fuculkuma yimaado marka hadduusan mudaacaf ahayn aan la cilaynin iyo hadduu mudaacaf yahay madkiisana ya ay tahay ama waaw ay tahay baal waxaa lagu keena calaa fucul yaa lagu keena intaas buu musanif u jeeda markaasuu iri wa fucalun jamcan lifuclatin curif wa fucalun lafdigaas fucale jamcan xaal u yahay curifa lifuclatina lagu ogaaday iyo wa naxwi kubraa baa ogaaday markii la rabo in la jamciyo maxaan ku irahdaa mufrad fucla ku yimaado ama fuclaa ku yimaado qiyaas ahaan fucal baa lagu jamciyaa saas waay mathala fiiri waxa weeyaan iyadoo fucla ku timiday qurba oo kale waay qurba waa mufrad jamceeda maxay noqotay markaan fucal oo qurab ah marka fucal waa jamci jamci mufradki iskaaga darsamin musanifkan waa kuu kala saaray wa fucalun wasankaas fucal ah jamcan u yahay ama jamcan xaal u yahay curifa lifuclatina loo ogaaday fucla oo mufrad ah jamceeda waa fucal weeyaan oo waxaad leedahay eh, maxaan ku iraahdaa qurba oo fucla ah jamceeda waxaad ku keenaysaa fucal oo qurab ah gurfa oo mufrad ah oo fucla ah jamceeda waxaad ku keenaysaa huraf aad ku keenaysaa ayib markaasuu ku yidhi iyo wa naxwi kubra wa curifa waa loo ogaaday lifuclatina loo ogaaday iyo wa naxwi kubra wa walinaxwi kubra beytkan awalkiisa hore kaasuu raacsan yahay kubra ayadana waxaa fucla waxaa lagu keenaa aydana fucal a lagu keenaa kubra fiiri hadirtaan kubra jamceeda waa mufrad ayado kubra mfrad u ah maxaad leedahay kubra kubar inahaa laxda kubar kubra kubar aa jamcina suqraa suqar yaa la ayadoo marka wasankan fucalka ah laba mufrad bay jamac u tahay fucla iyo iyo fucla sidaas waa markaasuu wuxuu ku yiri wa ficalun lificlatin wa ficalun wasankaas ficalka oo jamaca ane lificlatin ay u sugnaatay ficla oo mufradkeeda ana fical baa lagu keenaa waxaa kamid e ah mathala fiiri had jirtaan kisra waa ficla waa mufrad waay jamaceeda maxay noqotay fical oo kisar ah saasaa laleeyahay waxija waxijaj wamirya wamiran wamirar wamiran wamiran waa cilaala galay marka wuxuu ku leeyahay hadalkaas waaba kooban yahay wa ficalne lificlatina iskale waqad yajiiu jamcuhu ficlati jamceedane calaa fucal inuu ku yimaadaa la arkaa iyadoo ficlo ah mufradki ou yahay badela maa min fical ay ku timaada fucal inay ku timaadana waa la arkaa aan ku celiyo waxaa lagu leeyahay wasanka mufradkan ficla ah qiyaas ahaan ficala iska leh si yar waqad yajiiu ficil mudaarica gale sooma arkaysid waqad yajiiu ficladii inay timaadaa la arkaa ama qad yajiiu jamcuhu ficladii jamceedii calaa fucal inay ku timaadaa la arkaa oo waxaa ka mid eh lixyatin wa luxan wa xilyatin wa xulan ah ka mid eh. fiir markaan lixya waa ficla waxay ahayd inay lixan ku timaado oo fical ah markaasay ka wareegata waxay ku timid calaa fucal lixyatin wa luxan luxyan ay iskaheed asalkeedii wa xilyatan xilya waxaa laisku qorxiyay xulan yaa laleeyahay marka si yar waay laakiin waxaa u badan ficla hadday isimka u yahay inuu ku yimaado calaa fucal inuu ku yimaado fii naxwi raamid iraadin fucala wa shaaca naxwu kaamilin wa kamala ayb markaasuu wuxuu ku yiri wa fucalatun fii naxwi raamin du diraadin wa fucalatun lafdigaas fucala ah du diraadin mid qiyaas u saaxib ah waay fii naxwi raamin raamin iyo wixii lamid ah yay qiyaas u tahay wa shaaca waxaa faafay naxwu kaamilin wa waa faaftay ayib marka waxa weeyaan wasankan fucalaada ah qiyaas wuxuu u yahay wa fucalatun fi naxwi raamin dudiraadin ramin oo mufrad ah in lagu jamciyo fucala oo rumaad la yihahda yaa qiyaas ah macnaha wasankiina waa keenay wasankii mufradkii mithaalkii jamci lagu keeninayo waa keenay wuxuu ri wa fucalatun lafdigaas fucalada ah dutiraadin qiyaas mid u saaxib ah waay fii naxwi raamin macnaha ficilka isim kasta oo wasfi ah oo waxa weeyaan eh, maxaan ku iraadaa thaanigiisana uu yahay eh, muctal uu yahay oo mudakar caaqil iska ah ina fucala lagu jamciyaa qiyaas ah saasuu ku leeyahay oo mathalan raamin uu ku miithaaliyay raamin rumatun rumaatun asalkeeda rumyatun oo oo macnaha eh, midaan oo fucalatun rumayatun ay asalkeeda rumayatun marka ya-da haddii maa qabligeeda ay kor dhigata alifay isu bedeltaa rumaatin wa qaadin wa qudaatun qudayatun ay asalkeeda ahayd marka falyaau ida nfataxat wa kaana maa qablahaa maftuux tubdalu alifan qudaat saas waay marka qiyaas ahaan wuxuu ku leeyahay wa fucalatun lafdigaas fucalada adudiraadin qiyaas mid u saaxib ah weeyaan في naxwi raamin raamin iyo waxay lamid ahay qiyaas u tahay wa shaaca waxaa faafay naxwu kaamilin wa kamala shaaca haddii lagu yihahdo qiyaas ma jiro macnihi saas way ayib marka wuxuu ku leeyahay wasankaas oo asiga ah oo facaladi ah haddana wuxuu qiyaas u yahay fii kuli wasfin calaa faacilin saxiixi laami limudakarin caaqilin oo kaamilin wa kamala wa marka musanifka intuu u dhihi lahaa shuruudaas badan uu sheegi lahaa wuxuu kaga kaaftoomay miithaalkiisi wa shaaca wuu faafay fucaladii wuu faafay wa shaaca waxaa faafay naxwu kaamilin wa kamala tan hoda fucaladii ma aha kaamil isim kasta oo rubaaci oo waصfi oo mudakar ah faacil ku yimaado ina facala lagu jamciyo wasan facala waa cusub yahay fucaladii hore ma ah tan hore oo fucalatun fii naxwi raamin du fucala aan iri fadeeda waa godan yahay tanna facala waa kamala marka wasan kasta isim kasta oo mudakara oo waصfia oo rubaacia oo haanigiisana xarfu u yahay in lagu jamciyo facala yaa qiyaas ah oo layihahdo washaaca naxwu qowlika aw naxwu kaamilin aad ku jamcisid fii kamala kaamilin wa kamala wa saaxirin wa saxara inaad tiraahdid way badan tahay buu yiri wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin